بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فصل أسباب التيمم ثلاثة فقد الماء والمرض والاحتياج إليه لعطش حيوان محترم halkan waxaa looga hadlayaa insha allah markuu ka soo hadlay weysaqaadkii oo biyaha lagu weyse qaato markuu musanif ka soo hadlay haddii biyihii la waayo maxaa la samaynayaa haddii biyihii la waayo maxaa la samaynayaa haddii biyihii la waayo waa la booraysanayaa in la booreysto ayay noqonaysaa see loo booraystaa markaas sidee ayaa loo booraystaa booraysi intee laeg ayaa la booraystaa qofku ilaa waxa uu ku dhaqaaqayo dad samaynata aragtay iska samay ma aha oo inaad aqoon u leedahay cilmi u leedahay waxa shayga aad samaynaysa halkan waxaa marka tayamumkii asbaabu tayamum tayamumka booraysiga wayaane asbaabta keenta oo inuu booraysaba yimaadaba timaadda iska booraysa ma aha asbaabu tayamum booraysiga sababihiisu alaaatun saddex wey sababaha booraysigu ah waa imisa waa alaaatun asabab اlawal faqdulmaa biyihii weyntoodii wey haddii biyo la waayo waa la booraysanaya haddii biyo la waayo sabab lagu booraysaa yaallo waa waa la booraysanaya walmaradu jiro waa jiro qofku hadduu biyihii isticmaali waayo haddii biyihii uu isticmaali waayona waa la booraysanaya walmaradu jiradii wey والسبب الثالث الاحتياaج إليه إلى الماء waa biyihii loo dhibtoodo biyihii loo dhibaatooda biyo waa yeelaan laakiin waa loo baahan yahay baahi ayaa haysa saddexaas arrimood hadday meesha jiraan qofkii maalan biyo ma hayaba haba yaratay biyo ma yaallaan meesha waa booraysanaya biyo waa yaallaan laakiin ma isticmaali karo biyihii biyihii ma isticmaali karo muxuu isticmaali waayey waa jiran yahin qofkii biyuu qofkii ma isticmaali karo biyihii waa jiran yihin marka isagana waa booraysan karaa mid saddexaad mana jirana biyana waa yaallaan laakiin biyihii waa u dhibaataysan yahay biyihii alfaqd اlxisiyi baa le hadda waxaan dhan waxaa lagu soo koobaa alfaqdu saddexda arrimoodba faqdi baa ka dhacay faqdulmaa laakiin faqdiga wuxuu yahay yani alfaqd اlxisiyu wاlfaqd اlmacnawiy alfaqd اlxisiyu waxaa ah faqdulmaai labada kalena alfaqd اlmacnawiy w waa biyihii oo la waayey macna ahaana loo waayey hadduu jiran yahay macna ahaan ayaa biyihii asagoon biyahaysan oo kale hadduu biyihii u baahan yahay isagana oo biyihii asaga u baahan ama xayawaan muxtarama ayuu ugu baahan yahay isaguna alfaqd اlmacnawiy w marka waxay isku wada yihiin alfaqdu taasaa ku kaafisaba calaa kulli xaal marka asbaabu tayamum booraysiga sababihiisu alaaatun saddex wey faqadulmaa biyo la waayo ka koowaad waxa weeyaan waa biyo la waayo haddii biyo la waayo waa la booraysanaa ka labaadna almaradu jiro wey hadduu biyihii uusan isticmaali karin jiro darteedii waa booraysanaya oo maxaa xanuunkaya muxuu yahay maalan biyihii waa qabow biyihii waa qabow hadduu biyihii ku qubaysto janaabadii uga qubaysto ama uu ku weysaysto wuxuu ka cabsaday in wadnuhuba istaagaba ayuu ka cabsaday bas iska booraysa laleey markaas iska boorayso booraysa kaa aado ama waa weysadii nabar ayaa ku yaalla ama waa qubayskiiba nabar ayaa ku yaalla uusan la weysaysan karin nabarkaas xubinta uu ku yaallo waxaa laleeyahay waxba dhaqin si aysan dhibaato ugu imaanin inta kale laakiin dhaq ilaa xubnaha kale waa la dhaqi karaa faatuu minhu ma staactum mooyaane intaad awoodaan kala imaada wixii laydin faray waysqaadka qayba la awooda qaybna lama awoodo xubintaas waa laga booraynayaa waa laga booraysanayaa laakiin waxa weeyaan inta kale waa loo weyseynaya haddii xubnahoo dhan wada jirrayeyna iyaduna waa noocaas oo kale bihii waa yaallaan laakiin qofkii qandhaahayda bihiiba ma aadi karaba bihii xataa dhibi maayaan laakiin ma isticmaali karo oo awood oo biyaha ku weysata ma laha iska booraysto diinteennu waa sahlan tahay ilaahay subxaana wa tacaala sahal ayuu uga dhigay ummadda diinta uga dhigan wamaa jacala calaykum fi اddiini min xaraj marka waa saas faqdulmaa koow waalmaradu waa jiradii waalixtiyaaju ilayh waa biyihii oo loo dhibaatoodo walixtiyaajo dhibaato way ilayhi ilaalmaa biyihii loo dhibaatoodo licdasha xayawaanin xayawaan haraadkiis loogu dhibaatoodo xayawaankoo muxtaramin la ixtiraamo xayawaan la ixtiraamo ayaa u baa xayawaanka muxtaramka waa kee waa bani aadamkii oo kale maalan ama xoolahaagii arigaagii geelaagii lo-daadii ayaa maxaad maaragtay u baahan biyihii iska boorayso ha cabeen si caruurta biyaha siiso xoolaha biyaha siiso sida miyiga oo kale biyihii la soo qaaday oo xoolihii u baahan yihiin bes adugu ad iska boorayso iyagana biyaha sii intay doonaan hala ekaadin biyahaas haddii marba loo walow ma'aalan haddii xataa dib looga baahanayo waa noocaas dib xataa haddii looga baahanayo baahi maanta taagan ma aha bisha dambaaba loo baahanaya biyahan iska boorayso iyagana maxaad maaratay dadkaasna biyaha sii waa noocaas taasi marka biyahaas marka waxaa weeyaan wuu booraysanaya marka marka xayawaanka muxtaramka ah maaha ariga iyo geel iyo lo kaliy xataa dabeeruhu waxa weeyaan waa xayawaan muxtaram isaga kuu sheegi doona intaan muxtaramka ahayn isaga kuu sheegi doona isaga ayaa kuu sheegi doona xayawaanka aan muxtaramka ahayn marka wuxuu yidhi walixtiyaaju dhibaato ilayhi ilalmaa biyaha loo dhibtoodo licadasha xayawaanin xayawaan haraadkiisa dartiis loogu dhibtoodo xayawaankaoo muxtaramin la ixtiraamay wahayrulmuxtarami kii la ixtiraamay hayrkii kii aan la ixtiraamin oo xurmo aan lahayn haddii naftu ka dhacayso waad waad weysaysanaysaa naftun ha ka dhacdo naftun ha ka dhacdo haddii doonto wax qiima ma laha yacni wujuuduhu kacadami wahayrulmuxtarami sittatun maxaa ugu horreeyo taariku salaa taariku salaadka dameeraha xataa waa ka liitaa dameeraha wuu ka liitaa qofka taarusalaadka ah oo salaaddii faradka aan gudanaynin hadday naftu ka dhacayso naftu hadday ka dhacayso waxaad leedahay iska dhimo adigu anugu waa weysaysanaya laakiin bisadihii iyo dameerihii waxaa lagaa rabaa inaad biyaha siisid ah, maxaad maarata yaysan baktinini marka dameeraha iyo bisadaha iyo waxyaabahaas ka yaa ka maxaad maarata ka dhow marka kan koowaad waxa weeyaan taariku salaa wakayruulmuxtarami kii la ixtiraama hayrkii sittatun lix wey kii aan la ixtiraamin xurmo lahayni waa lix alwal taariku salaa salaadda midk ka tegey kas ayuu salaadda uga tegey war allah i hanuuniyo leeya allah soo hanuuniyo ilahay iisoo bar in ilaahay hanuuniyo khalaas haye adigan inta ilaahay ka hanuuninayo biyahan waa kugu hor weysaysanaya askabakti haddaad rabto waxa qiyaama ma lihid ilan ka labaadna azaani اlmuxsan zaanigii muxsanka ahaa ama nihaad ama naka ahaado isaguna nikaax ayuu galay nikaaxii markuu galay ayuu maxaad maaragtay markaas haddana uu xalaashii xaaraam ka doorbiday xalaashii muxuu ka doorbiday xaaraam wazaani zaanigii wa zaani almuxsan ee muxsanka ahaa isagana waa lagu horweysiisanaya laakiin maaad maarata waa markii oo maaad maarata hadduusan haddii sida hadda oo kale ay tahay xaaladdu sida hadda oo kale hadday tahay oo uu toobad keeno ilaa dowlad islaama ma jirto oo xadka islaamka sharcigaad fulinaysaa ma jirto dowlad oo xadka islaamka fulinaysaa ma jirto oo ninkan haddii maaad maaratay dhagaxi ku dilaysaa rajminaysaa ma jirto oo xuduudda ilaahay u taaganay ma jirto qofkii waa toobadkeeno ilaahay ayuu u laabtay bes waa maxaad maaratay waa la siinaya markaas waa la siinaya marka waa saas wazaani zaaniga almuxsan ee muxsanka ahaa waa biyaha la siinaya biyaha waa lagu hor weysiisanaya lianna maxaa dhacay noloshiisa taarikhsalaadka sababta lagu leeyahay saas waxa weeye taarikhsalaadka inuu sii noolaado maba ahaba salaadda ma tuka diiday haa waaba la dilayaaba nololba awlbiya nololba biyaha maxaa loo siinaya in la dilaa bal rabaa zaanigii muxsankaah isagana dhagaxaaba sugayaba ilaa dowla islaamaa jirta haddaysan jirin kuma jirto wazaani lmuxsan wlmurtadu kii ridooba diinta ka baxay diinta islaamku soo galay markuu iimaankii helay kabacdi ayuu haddana adduunya la qaadatay oo gaalo tashkiilsatay gaalaa qaadatay murtadka isagana waa lagu hor weysaysanaya waxna la siin may anna maxaa dhacay waa nin dilida u taal isagana seef seefa u taal qoorta looga jaro yaa loo rabaa kaasna marka noloshiisa ayaanba la rabinba inuu sii noolaadaba waalkaafiru alxarbiyu waa gaal xarbi ah waa gaal muslimiinta la dagaalama gaal asliya wey kaafirun asliyun xarbiyun yuxaaribu lmuslimiin muslimiintuu la dagaalamaya ama wuuu gaalka xarbigaahi hadduuse xataa gaalku uu yahay hadduu xarbilaan u yaho dagaallaan u yahay uusan muslimiinta wax colaad u qabinin ama dimi uu yaho muslimiinta ku hoos nool yahay oo axkaamta islaamka ayuu ku hoos nool yahay oo dowladda islaamka ku hoos nool yahay waa lagu horweysan maayo waa la siinaya isaga isaga biyaha waa la siinaya waa booreysana le aduu iska weyss eh, iska cabbaa la leeya laakiin hadduu yahay gaal muslimiinta la dagaalamaya gaalada maanta joogtana kulluhum waa muxaaribuun muxaaribuuna lilislaam islaamka waa la dagaalama mid kula dagaalama seef iyo hub kula dagaalama iyo mid ta'jiijulfitan fitanta kicinteeda kula dagaalama iyo mid qoraal kula dagaalama iyo mid maal bixintiis kula dagaalama oo maed waxaasu maxaed maarata ay maanta ka kooban yihiin marka walmurtadu murtadkii walkaafiru alxarbiyu walkaafiru waa gaalkii gaalkii alxarbiyu ee xarbiga ahaa isagana waxa weeyaan biyihii lama siinayo ha baktiyo bilaan hau bakti oon ha u baktiyo waa walkalbu alcaquur walkalbu eygii weeyaan alcaquur ee faylegoyga ah eyga wax dhaawaca bani aadamka iyo dhaawacaya isagana dad cunka ah isagana waxa weeyaan waa ha baktiyo hadduu doono biyihii waa la cabaya laakiin xataa eygii oo khayru caquurka ahaa oo bini aadami aan dhaawacaynin oo aan dilaynin cunaynin waxa weeyaan waa waa la siinaya biyaha la siinayaa booraysa adiguna walkalbu lcaquur weyaan eygii caquurka ahaa oo faylagoyga ah oo dadka cuna dadka dhaawaca walkhinziir iyo khinziirkii khinziirka isaguna waa lagu hor weysiisanaya khinziirka isagu kala qaad ma laha intaas lixdaasa waxaa la idhaahdaa hayr اlmuxtaram inta aan ahayn oo dhan waa muxtaram inta aan ahayn oo dhan waa lagu horwaa lagu hor biyaha la siinayaa adiguna waad booraysanaysaa marka wakayru lmuxtarami kii muxtaram kii la ixtiraamay baad leeda kii la ixtiraamay hayrkii sittatun lix taariku salaad salaadda kii ka tegey salaadda ilaa kan ka taga waaba in la dilaaba la rabaaba oo seef seefaa lagu dilayaa taariku salaad salaadda kii ka tegey wazaani lmuxsan zanigii muxsan waa marka arrinkuna imaamka uu gaaro imaamulmuslimiin zinihu hadduu gaaro laakiin haddii imaam jira zinihiisu ninkan meelba ma gaarin waa la siinaya markaas toobadkeenaana laleeyahay haddiisan dowlad islaami jirinin maxaad maarata isagana waa noocaasoo kale toobadkeena laleey wuu toobadkeenayaa bas biyahana waa la siinaa markaas walmurtadu kii diinta ka laabtay baad leedahay walmurtadu kii diinta islaamka ka laabtay inta soo galay kabacdi dib u laabtay isagana waxaa weeyaan ma la siinayo biyihii walkaafiru gaalkii kaafirka alxarbiyu xarbiga ahaa isagana waxa wey muslimiinta la dagaalamayey isaguna iska baktiyo waa lagu horweysanaya walkelbu eygi weeyeen kelbigii alcaquur ee faylagowga ama alkelb eyga dhaawaca oo dadka cuna waa alkhinziiru iyo khinsiirkii intaasu waxay ka waxa weeyaan kuwa oo baalkii maxaa la yidhahdaa oo lagu hor haska baktiyan haddii rabaan faslun shuruud tayamumi casharatun marka hadda waad asbaabtii tayamumka waad ka soo baxday asbaabta keenta qofku inuu boorayso saddexa lagugu sheegay saddexii markii lagu sheegay hadda warkas warkasi farcamay ayaa haddana lagu sheegay hadda halkan waxaa la gelayaa shuruudu tayamum qofka markuu booraysanayo maxaa looga baahan yahay maxaa looga baahan qofka markuu booraysanayo shuruudu tayamum booraysiga shardiyaalkiisu casharatun toban wey markay dhammaystirmaan ayaa qofku booraysiga shuruuddana waataan soo sheegnay ma yaa taqadamu cala shay ali shayga wax ka hormara shuruudda waxaan dhahnay waxaa la fiiriyaa shayga intaada soo booraysi shuruudu ma aha intaada aadan aadin oo aadan ismarin ayaa la fiirinaya tobankii arrimood kuu soo dhammaystirmaan laleeyahay an yakuuna bituraab horta aad boorisatid caro ma haysata aad ku boorisatid caro ma haysataa aad ku boorisatid an yakuuna waa inuu ahaado turaaku bit an yakuuna yacni waa inuu ahaado waxaa lagu booraysanaya waa inuu ahaado an yakuuna tayamum bituraabin tayamumku yacni waxa lagu booraysanaya lo jeeda ay bituraabin caro waa inuu ahaado wax kale ma gudayaan wax kale ma gudayaan waa inuu caro noqdaa waxa lagu booraysanaya hadduu yidhaahda gidaar aan boor lahayn ama geed dushiis ama waxaasi ma ansaxayaan waa inuu caro ahda waxa uu ku booraysanaya wa an yakuuna turaabu turaabka lagu booraysanayana waa inuu yahay daahiran ku daahir ah turaabkuna maxay waa inuu daahir yahay oo hadduu turaabka lagu daaharan lagu booraysanaya uu najaasan yahay maya ma kaafinayso laguma booraysan karo marka waa saas wa an yakuuna waa inuu ahdaa aturaabu turaabka lagu boorsan oo carada ahi daahiran daahir waa inuu yahay wa anlaa yakuuna waa inaanu ahayn mustacmalan ku la isticmaalay ku la isticmaalay maxaa loo jeedaa maxaa loo isticmaalay waxaa loo isticmaalay booraysi kale booraysi iyo wax lamida ayaa loo isticmaalay isagoo daahir ah haddana waa inuusan mustacmal oo maalan maxaa ka mid a ah? caro ayaa soo qaaatay nin ayaa soo qaatay eh, maxaad maarata caro ayuu soo qaaday saanuu yidhi waa boores wejiguu marsaday wejigiisa waxaa ku yaalla boor badanaa ku yaalla marka aduguna xatir wejigaanan ka marsana middaan wejiga ugu taalla ya anugu marsanaya aad tiri markaa finnayso liannahu istacmala huwa isaga isticmaalay oo u isticmaala maxay booraysa u isticmaalay saa darteed waa waa inuusan laakiin mustacmalka macnihiisu ma aha caradan maalan carradii aad soo qaadatay weelaad ku soo qaadatay halkaani ku yaallaa waa caradii caradii ah oo xooga aad soo qaaatay bis halka waad ku dahaaro qaatay haddana mar kale haddana waa iska wadan karta taas liannahu midkan baaqayga ahi mustacmal ma aha kii aad qaadood u qaaday inaad wejiga iyo gacmaha marsato kaas ayaa mustacmal ah laakiin midkan meesha aad uga tagtay walbaaqi laysa bimustacmal baaqigu ma aha mustacmal ma aha marka waxaad leedahay wa an laa yakuuna waa inuusan ahaanin mustacmalan mid la isticmaalay waa inaanu ahayn haddii la isticmaalay maya ma noqonayo mustaalaguma booraysan karo wa anlaa yukhaalidahu waa inaanu deehin dheehin daqiiqun daqiiq budo iyo wanaxwuhu daqiiq wax la mida yacni maxay tahay haddaad caro ayuu qofkaysaa sida bacad bacaadkan oo kale amase caramaayada badda oo kale oo boorba aan lahayn yuu soo qaaday inuu boor u yeelu rabaa ose u yeelay buruu soo qaada daqiiquu soo qaaday waa ku shubay waa isku qasay hadhowd masaan yidhahdo waxbaama soo raaciyaba maya wa an laa yukhaalida waa inaanu dheehinin hu ayo turaaba carihii waa inaanu dheehin daqiiqun daqiiq waa inaanu dheehin wa naxwuhu iyo daqiiq wax lamid ah daqiiq iyo wax lamid a ah waa inuusan ku darsamin inuusan dheehin leanna waxaa la rabaa wax jirka gaaraya inuu yahay carradii boorkeedii ee maaha budo iyo wax lamidihi inay jirka gaaraan lama rabo wax jirka gaaraya oo wejiga aad marinaysa gacmaha marinaysid inuu yahay baa la rabaa boorkii carada boorkii carada haddaanu ahayn ma kaafinayo markaa marka waa leeda waanlaa yukhaalida waa inuusan dheehin hu ayi turaaba carada lagu boorsan waa inuusan dheehin uusan ku darsamin daqiiqun daqiiq oo budo ah iyo wanaxwuhu daqiiq wax la mid ah wax alla wixii aan ahayn oo dhan maala hadduu nuuraddii soo qaato nuurad daqiiqa hadde ma daqiiqaas mogtahay wuxuu soo qaatay nuuraddii oo kale waa jejebiyey budo ayuu ka dhigay caro ayuu ku daray oo caramaanyadii amase bacaadkii ayuu ku daray markaas ma noqonayso taasna waa la gartay wa an yaqsida waa inuu qasdo hu ay turaaba caradan waa inuu qasdaa carada uu ku booraysanaya waa inuu u qasdo oo doonto isagu waa inuu doonto oo u qasdo maxaa la diidayaa carradii waa kacday markaasaa bus guurayaa kugu yimid oo maxaad maadha socda oo dabayshu waddo wejigaagii markuu mariyo kabacdi aad tiri waaba taanee maan ismariyo ma aanan isticmaal anugu ma aanan ismarinine dabayshii aad tiin ismarmari haddaba oo middaan wejiga ku taalla iyo middaan gacma ku taalla ismarmari adiga maa doontay waa maya maraaslaakiin haddaad u qasado dabayshii meeshaan wada ama kugu soo socota haddaad gacmaha wartaan amba ku boraysaan abdaad tira oo doonato sax wey lanna waad u qasaday lanna maxay waad u qasaday qasadaa la rabay meesha inaad u qasadaa la rabay marka waa saas wa an yaqsida waa inuu qasdo qofka mutayamimka wax booraysanaya qofka booraysanaya waa inuu qasdo hu ayitayamum booraysiga waa inuu qasdo waa inuu qasdaa maxay boorka boorka booraysiga maaha boorka uu qasdiya oo carada uu ku booraysanayo oo maxaad maaragtay waxa lagu booraysay waa inuu qasdaa isagu waa inuu doontaa wa an yaqsida waa inuu qasdo hu ay turaaba turaabka waa inuu qasdo turaabkii wey wa damiirka yaqsida hudu wuxuu u laabanayaa waa turaabkii wa an yamsaxa waa inuu masaxaa wajha wejigiisa wa yadahii labadiisa gacmood bidarbatayni laba darbo inuu ku masaxa wejiga iyo gacmaha laba darbo marusaan leeyahay caradii ama dhulka ka keeno haddii xataa derbigu uu caro bus uu leeyahay aadwaad ka boraysan karta markaas lanna maqsuudku waa buska busku waa maqsuud waxaa loo qasdaya waa boorkan oo derbiga saaran ee derbiga ma aha derbigoo liisho ah oo maxaad maarata shamiito ah amase rinji ah oo haddaad sanatira waba maba ma anfacayso laakiin haddii bus uu ku dhaco bubuska aad ka soo tirato wax dhibaata ma laha marka calaa ayi xaal markaas waa inuu masaxaa wejigiisa iyo labadiisa gacmood waa inuu masaxaa wejiga wuu masaxayaa labada gacmood uu masaxaya dana muxuu ku masaxayaa bidarbatayni laba darba laba soo qaadidood laba soo qaadid gacantu maxaad maarata la aadaya dhulkii waa soo qaatay haddana mar kale ayuu gacmaha labada gacmood usoo qaadanaya wa an yamsaxa waa inuu masaxa wejha wejigiisa wa yadayhi labadiisa gacmood bidarbatayni laba darbo laba garaac darbi waxaa looga cabiray dhulka marka carrada lagu boorisanayo yaa si xoogle dhulka loogu dhuftaa gacanta ilaa haddaad saan tartiib u saarto haddaad saan u saarto ma noqonayso gacanta waxba soo raaci maayaan laakiin markaad xoog ugu dhufato gacantii bus iyo boor baa soo raacaya inuu boor soo raacaana la rabaa maqsuudku waa inuu gacanta boorsa markaas muu wixii uu ku imaanayo kaaga labada darba saas u keenay labada gacantii ku garaacaya saan ku leey xoog buu dhufanaya marka waxaad leedahay wa an yamsaxa waa inuu masaxo wajhahu wejigiisa waa inuu masaxo wayadayhi labadiis gacmood waa inuu masaxo bidarbatayni laba darbo wejigiisa labada gacmood muxuu ku masaxay laba soo qaadid maruu saan yidhi waa soo wejigu masaxaya haddana waa doonayaa labada gacmood ayuu ku masaxaya an yuziila najaasaa najaasada waa inuu zuuliyo awalan marka hore marka ugu horeysa waa inuu najaasada iska suuliyo ma fahmaysaa najaasada waa inuu suuliyo marka hore haddii najaasa ku taalo oo jirkiisa najaasa ku taalo najaasa ha suuliyo wa an yuziila najaasata najaasada waa inuu zuuliyo awalan marka hore ha suuliyo wa an yacni waxa weeyaan wa an yajtahida waa inuu dadaalo fi lqiblati waa inuu ku dadaalo qablahu qabla tayim laakiin warkaa masaladaasi waa masaa'il oo fuqahada qaar qabaan fuqahada madhabka qaar qabaan oo marka laakiin waa laga rajaxsanya middaas middaas iyada ah midda soo socota ayaa ka rajaxsan qiblada inuu inta marada dhigto wuxuu ku tukanaya salligiisa dhigto markuu qiblada ku aadiyo kabacdi uu yidhahdo waan soo booraysanaya shardi maaha waa yeeli karaa saas wax dhibaataana ma laha laakiin haddii uu iska booraysto markii hore markuu booraysto kabacdina salligiisa dhigto wax dhibaata ma laha wax dhib ah ma laha marka masaladaasi waa lagu jira taas waxoogaa dacfi baa ku jira wa an yajtahida waa inuu dadaalu ku yidhi fi qiblati qiblada waa inuu ku dadaalo qablahu qabla tayamum booraysiga hortii waxaad leedahay maxaad maartay waraajixu annahu laa yushtaradu اlijtihaadu fi qiblati qabla tayamum raajix waxaa weeyaan inuu qiblada ku dadaalaa waajib maaha tayamumka hortiis inuu ku dadaalo qiblada waajib maaha marka saas way taasi wa an yakuuna tayamumu booraysigu waa inuu ahaado bacda dukhuuli waqti tan waa lagaa maarmaan salaadda u booraysana wakhtigeed in la gaaray baa shardi ah hadda maxaa arta casar inaa u booraysto casrun jirin inuu u booraysto maya casar horta soo galo marka casarka galo kabacdi waktigi yacnii salaadda casar gasho markaasaa lagu aada booraysan kartaa kabacdina markaad booraysatana qiblada ku dadaali kartaa wa an yakuuna tayamumu booraysi waa inuu ahaado ayaad leedahay bacda dukhuuli اlwaqti waqtiga gelidiisa gadaalkiis watigu markuu gala kabacdi midka maxaad maaratay tobnaadna waxaa weeyaan wa an yatayamama waa inuu booraysto likulli fardin salaad kasta oo farada waa inuu u booraystaa salaad kasta oo farada waa inuu u booraystaa wa an yatayamama waa inuu booraysto likulli fardin farad kasta waa inuu u booraystaa waxaa rabtaa inaad salaado qadoa tukatid salaad qadoah oo lagugu leeyahay ayaa rabtaa inaad tukatid waa imise maala imise rabta inaad tukatid waa toban salaadood aad rabta inaad tukatid bas boorayso midda hore tuko haddana soo boorayso midda labaad tuko haddana boorayso midda saddexaad tuko sida weysadii oo kale ma aha kuu dhowraa maayo marba haddaad salaadaha <clears throat> wayatanafalu bitayamumi maa shaa booraysaga laakiin intuu doono ku sunaysan karaa yani muxuu samaynaa waa booraysan karaa boqol ragco oo sunna ah waa tukan karaa laakiin salaadan farad ah hal salaad bis u haystaa wa an yatayamama likulli fardin salaad kastoo farad ah waa inuu u booraystaa wa an yatayamama waa inuu booraysto ayaad leedahay likulli fardin farad kasta waa inuu u booraystaa waayahay halkaasaan uga baxday hal maraan ku celinaynaa faslu shuruudu tayamum booraysiga shardiyaalkiisu casharatun toban wey an yakuuna waa inuu ahaado waxaa lagu booraysanaya bituraabin caro waa inuu ahaado wa an yakuuna turaabu turaabkuna daahiran daahir waa inuu ahaado isaguna hadduu najaaso yaha laguma booraysan karo wa anlaa yakuuna waa inuusan ahanin turaabku mustacmalan ku la isticmaalay oo yacnii loo isticmaalay booraysi wax la mida ah loo isticmaalay waa inuusan ahayn laakiin haddii badar lagu karsado badaraa lagu karsaday waa maxaad maaratay waa lagu dubtay waa lagu karsaday boorkii waa kuu diyaar bis wax dhibaata ma leha wa anlaa yakuuna waynuusan ahaanin mustacmalan mid la isticmaalay wa anlaa yukhaalida waynuusan dheehinin hu ayi turaaba carrada waynuusan dheehin daqiiqun daqiiq oo budo ah wa naxwuhu iyo wax la mid ah daqiiq iyo wax la mid ah waynuusan dheehin oo bedelaya yacni boor u keenay boor uusan lahayn carrada u keenaya wa an yaqsida waa inuu qasto qofka booraysanaya hu ay turaaba carada waa inuu qastaa waa inuu doontaa isagu ama meel mid guuraysa ka doonto ama mid meel taallaha u doonta ah wa an yamsaxa waa inuu masaxo wejha wejigiisa waa inuu masaxo wayadahii labadiisa gacmood wejiga labada gacmoodna waa inuu masaxo weji booraysi haddaad maqasho weliga u fiirso xubin haddii laga boorayso xubin aad la adahay maalan gacantaanu qofka waxaa cudurtoontay inuu ka inuu inuu dhaqo soo ma cudurtoomin waxaad booreynaysaa waxa waa wejiga iyo labada gacmood meel kale lug lama mariyo calool lama mariyo madax lama mariyo meesha la mariyo keliya booraysiga waa wejiga iyo labada gacmood bas meeshaa rabto ka boorayso sababtaa rabto u boorayso sabab alla sababtaa rabto u boorayso meesha la masaxaya waxa weeyaan waa wejiga iyo labada gacmood wa an yamsaxa waa inuu masaxo wejha wejigiisa waydehi labadiisa gacmood bidarbatayni laba darbo inuu ku masaxo laba soo qaadidood laba garaacidood middaa rabta dheh laba soo qaadid oo soo qaaday caradii ama laba garaacid oo dhulka uu gacanta ku garaacayo waa inuu ku masaxaa wa an yuziila waa inuu zuuliyo annajaasata najaasadii awalan mark haddii najaas ku taalo marka hore iska zuuliyo wa an yuziila anajaasata hmm. marka saas yacni waxa weeyaan waa najaasada markaas qofku inuu iska zuulinka inuu zuuliya ay u suurtoobayso haduusan najaasadii wuxuu ku zuuliya uusahaysan biyamaasis maalan oo najaasa iskaga zuuliyo salaada ka tag la dhihi maayo wado u marana booraysa ka jira ha booraysto markaa dhib ma laha hadduuba helayo wax uu ku zuuliyo waa zuulinaya hadduu waayo waa booraysanaya wa an yajtahida waa inuu dadaalo fi lqiblati qiblada waa inuu ku dadaalo qablahu qabla tayamum waa laga xoog badan yahan dhahnay taas wa an yakuuna tayamumu booraysigu waa inuu ahaado bacda dukhuuli waqti watiga gelidiisa gadaalkii waktiga gelidiisa gadaalkii waa inuu ahaado tayamumku wa an yatayamama waa inuu booreyso likulli fardin salatiisu fardan waa inuu booreyso faslun furuud tayamumi khamsatun furuud ayaa laga cabirta tii hor maxaa laga cabira asbaab maxaa keena booreysiga asbaabta keenta ta dambena shuruud ayaa laga cabira tanna furuud furuud tayamum marka la booreysanay maxaa laga maarmaan ah furuudu tayamum booraysiga faradyaalkiisu hamsatun shan wey alwalu kagu horreeya naqlu turaabi carada soo rarideeda waa carada soo raridee meeshaas ka soo rar carada ama dhul ka soo rar ama geed ka soo rar ama hawa ka soo rar aday ku jirtaa laakiin carada soo rar waxaa la diidaya aan dhahnay midii buskii kugu kacay inaad tiraahdo waan isku maxaa la yidhahdaa waan waan ku booraysanaya marka waxaa weeyaan naqlu turaabi wahaani anniir alfarad الثاني الniyatu waa niyadii niyadii wey waa inuu niyeystaa goorma u niyeysanaya boorayska weysada maxaa dhahna inda cinda gasli awali juزءi min alwجhi soo mahay haddana waxa weeye cinda masxi awali juزءi min alwجhi wey hadda maanta waa masax cinda masxi awali juزءi min alwجhi wejiga meesha u horeeya oo ka masaxayo halkaas ku niyeysanaya anniyatu niyadii wey waa labo saddexaadna masxu اlwejhi aلثaaliث alfard الثaaliث masxu اlwejhi wejiga masaxiisa wey wاraabic masxu اlyadayni labada gacmood masaxoodi ila lmirfaqayni labada xusul ay ku jiraan waa inuu ilaa labada xusul waa inuu masaxaa masxulyadayn labada gacmood masaxooda weeyaan ila almirfaqayni labada yacni xusul Eh, labada gacmood waa inuu masexo ilaa almirfaqayni maca almirfaqayni labada xusulla ay ku jiraan wey waxa la masaxaya labada xusul ku jiraan alkhaamis kan shanaad atartiibu tartiibo weeye bayna almasxatayn oo maxaa see loo tartiibinaya alla yuqadamu cudun calaa cudun waa taeed sidii oo kale way tana hadda muxuu yidhi wejigaa la masaxaya labada gacmoodna waa markaas kabacdiyaa la masaxaya hadduu labada gacmood ka bilaabo maya lama ogola waa inuu masax ka bilaabaa wejiga walkhaamis atartiibu tartiibti wey bayna almasxatayni labada masax dhexdooda la tartiibiyo yaad leedahay atartiib tartiib isku xijin bayna almasxatayn labada masax isku tartiibiyo oo yacni la hormariyo wejiga gacmahana la gadaal mariyo mm-hmm. iska joogisan ku badanayn intiisa iska joog wallahu subxana wataala